bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin baabu اlmubtada'i wاlkhabr hada midkan baabu lmubtada'i midkii lagu bilowday baabkiisa waaye wاlkhabari khabarkii marka waxaan gelaynaa maadaama faacil iyo naa'ibkiisa aan ka soo baxnay mubtada iyo khabarkiisa sidaasay iskula jiraan mubtada iyo khabarkiisa waxay ka mid yihiin kalaamka oo luqada carabiga cumdada ah laa yustagnaa canhu mubtada haddii la sheega laabudda lahu min khabar haddaad khabar maqashidna laabudda lahu min mubtada kalaamka waxyaalaha uu ka dhismuu ka mid yahay markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay almubtadau huwa اlismu اlmarfuucu alcaari can اlcawaamil اlafdiya huwa اlismu waa mubtada almarfuucu la godo alcaari ka dharbeelay can ilcawaamili cawaamishii ama kuwii camalfalay ka dharbeelay allafdiya ee lafdiga ahaa marka mubtadihii buu noo tacriifinaya mubtada waxa weyaan hadalka bilaawgiisa waay sidaasaa mubtada loogu bilaabay haddii aan ku ihahdo alustaadu he xadara waa yimid fiir khabarkina meeshaasuu ku dhacay marka mubtada waxaa la yidhaahdaa aladii yubtadau bihi اlkalaam fi اlgaalibi marka wahuwa اlismu waay ism waa markii mubtada la yidhi waxaa ku baxay ficil mubtada ma noqdo xarafna mubtada ma noqdo almarfuucu markii la yidhi mubtadihii marfuucaadkii midkeedii todoba midkii saddexaad weeyaan faacil iyo naaib اlfaacil aan ka soo baxnay marfuucaadkana waa todobaan soo nariyey kii todobaad kii ka saddexaad weyaan markaan oo faacil i naab faacil kan mubtada kii saddexaad waa almarfuucu layiri mafcuul mid mansuub ah ama majruur mubtada ma noqdo alcaari ka dharbeelay can ilcawaamil lafdiya cawaamil loo jeeda ka dharbeelay hadaa hada muxamadun xaadirun hadaa muxamadu mubtada marka waxaan niriya sheyga awl muxamed buu iska ahaaye maanta muxamadun a laleeyahay yacni isimka oo mucrabka ane inuu caamil inuu inuu galo ou gadaalka keenaa la raba marka mubtadihi caamila ku jira laakin caamil lafdioo loo jeeda ma ah waa caamil macnawi ah almubtada marfuuc bicaamil macnawi oo marka maxay noqonay muxamadun xaadirun haddii la yidhaahdo muxamadun mubtada marfuucun bilibtidaa bilaawga lagu bilowdaa caamil ah marka ku bilaabidna meel hadda loo jeedo ma aha sidii hadda oo ficilkii faacilkii hadda qaama la yidhah qaama zaydun zaydkaas waa faacil qaama lagu goday asaa gotay waa la yaqaanaa oo caamil lafdi ahoo ka horeeya waa ficilka waxaa ka horeeya caamil lafdi ahoo muuqdo laakiin mubtadaha caamil lafdi ahoo muuqda kama horee macnawi waaye alcaari ka dharbeelay can alcawaamili kuwii oo shaqaynay lafdiya loo nisbeeyo lafdi ah caamil lafdi ahoo muuqda kama horeeyo laakiin caamil macnawi ah oo ibtida la marka macnaheedi aad waxaad leedahay muxamadun mubtada marfuucu bilibtidaa ibtidaa bilaawitaankaas ou dhacay awgeeda caamil laga tiriyey wahw ladii jaa wahw ladii jalaba damata fi aakhirih muxamadu damadaas taal caamilka ibtidaa'iga aha keenay marka cawaamil lafdiya markii yuu ka dharbeeray lagu yihi mafhuumu lmukhaalafa waxa weyaan caamil macnawi ahaa jiro marka an cawaamil lafdiya saasaa loo jeedaa kaas waa mubtada i waa wاlkhabarune huwa اlsmu weeyaan almarfuucu la goday almusnadu la tiiriyo ilayhi ila lmubtada'i loo tiiriyey mubtadihiyaa loo tiiriyey ayib waxaa lagu leeyahay mubtadi haddii la helo hadda fiiri haddaad tiraa muxamedun xaadirun xuduurkii ma la heli kara ilaa muxamed la hela maahin muxamedun qaa'imun haddii la yidhaahdo qiyaam lama heli kara ilaa muxamed mubtada in la hela maahin macnaha qiyaam waa macno macno isma taagi kara meel laakiin muxamed iyo zayd iyo cali iyo cuhmaan waa jutha oo jirmila waay marka waxaa tacriif ahaan kaga dhow in la yidhaahdo wاlkhabaru huwa اlismu اlmarfuuc aladi tatimu bihi اlfaa'idatu maca اlmubtada saasaa fiican waxa weeyaan isimka marfuuca oo faa'iidada mubtadaha ou bilaabay lagu dhammaystira weeyaan saasaa lagu leeyahy fiiri marka haddaa tiraahda muxamadun he xaadirun muxamadun xaafidun lilqur'aan haddii aad tiraahdid marka waxa weeyaan macnaha mubtadaha ee dhammaystiraya lagu kamilayo oo jumlada ku dhammaystirmaysaa khabar la yidhaahda waa ka hadda fiiri muxamed aladii kaana biاlamsi fi lmadrasa hi marka aladii khabar ma noqon karto fiiri adi liannahu jawaabti ma dhamaystirmin muxamadun aladii kaana bilamsi fi lmadrasa hi qad qutila marka khabarka fiiri meesha qad qutila yuu ku dhacay sidaas weeyaan marka waxaa la rabaa inaad fahamtid meelan aan waxaa la yihahdaa mubtadaha khabarkiisa waxa waaye maxadu lfaa'ida meesha ay faa'iidada ku dhacaysa waa walidaalika almusnadu ilayhgan aalibka markuu mubtada yahay musnad iyo musnad ilayh kale ma fahmi karo walidaalika waxaa u fiican in la yidhaahdo huwa ismu lmarfuuc khabarka waa isimka godan aladii tatimu bihi alfaa'ida maca almubtada mubtadaha midkii faa'iidadiisa kula dhammaystirmayso jumlada faa'iidada mubtadaha ou bilaabay ku dhammaystirmaysaa khabar la yiraahdaa kaas weeyaan marka mubtada waxa weeyaan waa meelaha asalka ah oo ah sida aan ku sheegay marka isimkii mubtadaha ahay marfuucaadkuu kamid yahay axkaamtiisana waxaa kamid ah eh annahu marfuucu bilibtidaa khabarkane marfuucu bilmubtada haddaan idhahda muxamadu xaadiru haddaan idhaahdo xaadiru khabr mubtada marfuucu bilmubtadai muxamedkaasaa markaa wuxuu godanayaa khabarki qowlkaasaa raajixa mubtadahana ibtida aa lagu goday khabarka ka dambee laguma gudin khabarkana mubtadahaa gotay sidaas weeyaan intoodana marfuucaat way kamid yihiin labadoodaba marka mubtada waa marfuuc haddii lagu yidhaahdo isim kasta wixii lagu rafcinay aada la aadaysaa haduu mubtadihi isim mufrad noqdo damaa lagu godaa haduu tahniya noqdo alifaa lagu godaa haddii uu noqdo maxaan ku iraahdaa jamcu lmuanath saalim damaa lagu godaa haduu jamcu dikr saalim noqdo waaw baa lagu godaa asmaa lkhams haduu noqdo waaw haakada marka fiiri mubtadihi wuxuu ku yihi naxwu qowlika wa zaydun qaaimu wazaydaani qaaimaani wazayduuna qaaimuuna waa e, akhuuka qaa'imun hadda lagu darana waa fiican tahay marka fiiri zaydun qaa'imun zaydun zayd he qaa'imun waa istaagay fiiri markaan wuu istaagan yahay marka jemladii sidaasay ku dhammaatay zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi liannahu ism mufrad waxaa lagu godi jiray dama qaa'imu khabaru mubtada marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafcihi damatun daahira fi aakhirihi khalaas labadooda mufrad ay noqdeen mubtadihi iyo khabarka min axkaami waxaa ka mid ah an yatadaabaqaa hadduu mubtadaha mufrad yahay khabarkana mufradow noqona hadduu tahniye yahay mubtadihi khabarkana tahniyow noqona waxaana banaanayn inaad tiraahdid azaydaani labadii zayd qaa'imun waa taagan yahay sax ma ah liannu zaydaani waa labo qaa'imuna mufrad waa waa in ismuطaabaqeana lagu le qaa'imaani inaad tirahdid zaydun ama caliyun he qaa'imaani ma banaano liannahu cali waa mufrad qaa'imaani tahniye waay tataabuqa la rabaa inay ismuطaabaqeeyaan mufrad isla noqdaan tahniye isla noqdaan jamac isla noqdaan bikhilaafi اlficli wa faacilihi ficilka waxaa weeyaan daa'iman mufradu iska noqona qaama walow faacilkiisa jamac ha noqdo qaama zayduuna qaama zaydaani qaama zaydun asiga ficilki isma bedelaya fiiri marka wazaydaani labadii zayd he qaa'imaani weeyaan marka الزaydaani mubtada marfuuع bاlاbtidaa wa calaamatu rafcihi alأlifu niyaabaة can الdm لأnnahu muhanى wالnuun ciwad can الtanwiini fi اsmi الmfradi qaa'imaani khabr mubtada marfuucu bاlmubtadai wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can dama lanahu muhanaa wanuuni ciwadu can tanwiini fi ism mufrad ayagoo labadii taniya noqday wa hadda fiiri zaydun qaaimu wa zaydaani qaaimaani waa isla godan yihiin laakiin mid kastaba wixii lagu godi jira lagu goday kana damaa lagu goday kana alifaa lagu goday wzayduuna qaaimuuna الزayduuna mubtada marfuuc bاlاbtidaa wa calaamatu rafcihi اlwaawu niyaabaة can الdm lأnnahu jamcu اlmudakari saalimu wالnuuna ciwad can الtanwiini qaa'imuuna khabr mubtada marfuuc bاlاbtidaa qaa'imuuna khabr mubtada marfuuc bاlmubtada wa calaamatu rafcihi اlwaaw niyaabaة can الdm lأnnahu jamcu mudakar saalim wnuuna ciwad can tanwiin fi ismi اmfrad fiiri marka waxaa lagu miaaliya asoo mufrada asoo taniya asoo jamca dumarka hadduu yahayna waa isla icraabti hindun qaaimatun hadaa tiraa zaydun qaaimun la macnata alhindaani qaaimataani hadaa tiraa azaydaani qaaimaan la craabta alhindaatu qaaimaatun hadaa tiraahd waxay lcraab tahay zaydun qaaimun alhindaatu mubtada marfuucu bilibtida wcalaamatu rafci qاaئmaat khabr mbtada marfuuc bاmbtada wcalaamaةu rafci damada lan jamcu mnath saalim dama yaa lagu godi jiray ayb taas marka waxaa kaa maqan inaad tiraahdid akuuka xaadirun isagoo mubtadihii noqday asmaa اkhamsa akuuka walaalka xaadirun waa joogaa akuu mubtada marfuucu biاlibtidaa wcalaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can duma lanahu min alasmaai اkhamsa akuu mudaafu lkaaf mudaaf iley xaadiru khabru mubtada marfuucu bilmubtada wcalaamatu rafci duma daahira marka sidaas ugu qiyaas qaado intoodii oo dhanayd marka mubtada waa marfuuc markii lagu yiraahdo ha filanin in mubtada kasta dama ay ka muuqato laakiin mubtada dabiicadiisa muxuu yahay hadduu taniye noqdo dama laguma godaaye alifaa lagu godaa khabarkana sidaas oo kale waay haddii uu asmaa lkhamsa mubtadii noqdo waxa weyaan waaw baa lagu godaa badela dama wahaakada baabu macrifati calaamaati اlcraab iyo asal kuu ah marka min axkaami اlmubtada waxa weeyaan iyo khabarkaba laba isimay isla yihiin mid kastaba mid kasta waa marfuuc mubtadahana la arkaynina lagu goday khabarkana mubtadaha gotay labadoodana waa inay ismutaabaqeeyaanoo tahniya isla noqdaan ama mufrad isla noqdaan ama jamac isla noqdaan sidaas weeyaan ayib asalkii waxa weeyaan an yataqadama اlmubtada wa yataأkhar اlkhabar saasaa asal ah. sidaas asalka waa saas لأnhu mubtadi hadalki meeshii laga bilaabay waa khabarkan meeshu ku dhamaana waa muxamadu xaadiru laakiin waxaa noo imaan doonto mubtadaha haddiina ishkaaliyad kale imaanin inuu khabarka ka hormari karo oo la dhihi karo xaadiru muxamadu oo xaadirun khabaru mubtada mutaqadim muxamaduna mubtada muahara la dhihi karaa haddii maanic ausan jirin xukumkaas sii qaado yajuusu an yataqadama alkhabaru cala almubtada calaa khilaafi اlasli waa laakiin alaslu an yataqadama almubtada cala alkhabar laakiin axyaana yajuusu an yataqadama alkhabaru cala almubtada bikhilaafi alficli wa faacilihi ficil faacilkiisa kama hormara faacilka waa inuu dib maraa weligiisba naaib lfaacilna waa sidaas oo kale laakiin mubtada iyo khabar asalka waa inuu mubtada soo horeeyo khabarka uu dib maro axyaana waxaa banaan in khabarka la hormariyo mubtadaha la dib mariyo wax diida haddaynan cibaarada ku jirin margaarka qaarkeedna waa la diida marna waa la ogolaanaya ayib intaas waxa weyaan mubtada mubtadana hadalka sida loo laqbeeyo u fahm meesha warka ku dhammaado yaa la dhihi kara marka qaarkeed waxaawaa mubtadaha wuu dib uu dhacaya alfaad badan ya ku dhex imaan karto inaad isku mashquulisid ma ah ayib wاlmubtadau qismaani ظaahiru wa mudmaru fadaahiru maa taqadama dikruhu daahir iyo mudmaru u qeybsadaa mid muuqdo daahir ahoo sida zaydun qaa'imun ah sidii soo hormarta iyo wlmudmaru mudmarkii waa wاlmdmru اثnaa caشhara laba iyo toban waay wa hiya damaairtii wاlmdmaru ithnaa cashar wahiya ithnaa casharkii saasaa lale wahiya laba iyo tobankii ana weeyaan wanaxnu waanta waanti waantumaa waantum waantuna wahuwa wahiya wahumaa wahum wahuna intaasoo dhan damiirka markuu noqonaa mubtada damiir munfasil inuu noqdaa la rabaa kii faacilka oo kale maa ficilka la xariiri fiiri darabtu taadaas waxaa la yidhaha damiir mutasil waay lianna wax bay la xiriirtaa damiirka mubtada noqonaya munfasil keligiisa meel istaagaya ana wax ka horeeya wax ka dambeeya wax ka horeeya ma laha markaasaa waxaad leedahay anadii hadda waxaa mudmar loogu magacaabay liannaka admarta ismaka wa atayta bibadalihi hada damiir meeshii ad adiga magacaaga sheegi lehed ana sheegtay cumar qaaimun ma dhihi lahayno ana qaaimun aada leedahay magacaagii baad ana dhaafsatay mudmar saasaa loo yiri marka miithaalkiisi wuxuu ku yidhi ana qaaimun wa wanaxnu qaaimuuna wixii lamid eh. marka fiiri sidii ku dhamaystir ana qaaimun wa wanaxnu qaaimuuna wa anta qaaimun wa anti qaaimatun wa antuma qaaimaani wa antum qaaimuuna wa antuna qaaimaatun wa huwa qaaimun wa hiya qaaimatun wa humaa qaaimaani wa hum qaaimuuna wa huna qaaimaatun sidaasaad leedahay marka ana qaaimun haddaa tiraa inay mubtada tahay bal macnihii fiirso ana aniga hin qaaimun baan ahay mid taagan waa kaasa hadal la bilaabay dhammaystirmay ana xaafidun lilqur'aani qur'aankii aan xifdisanahay saasaa tiri ana mutazawijun nin reer lahaan ahay fiiri mubtada i khabar waa ninkii ku maqlaana waxbuu kaa faa'idaystay ninka kalena waxa waaye marka waxa weeyaan damiirkaas asiga ah hadii lagu yidhaahdo ana qaa'imun naxnu qaa'imuuna anta qaa'imun icraabteeda waa muuqataa ana damiiru munfasilu mabniyu cala sukuuni fi maxali rafci mubtada qaa'imu khabaru mubtada marfuucu calaamatu rafci damatu daahira fi aakhirih marka anasaad u icraabtay yaad jamiicu damaa'ir oo dhan u icraabaysa waxa weye alcaaqilu yaqiis ashyaada waa ishabahdaa kulligood waxay ka siman yihiin ana iyo naxnu iyo anta iyo anta kulligee damiir munfasil mabniyun mid kasta waxa kor saaran kii reeban mabniyun cala sukuuni kii godan naxnu oo mabniyun cala dami kii kor dhigan mabniyun cala fatxi kulligood fii maxali rafcin mubtada un bay wada mid kasta waxa saaran unbaa dusha ka marka waxay ka wadaagsadaan damiirun munfasilun mabniyun calaa kada fii maxali rafcin mubtada bas marka mabniyun calaa ana markay tahay mabniyun cala sukuun naxnu markay tahay mabniyun cala dam anta markay tahay mabniyun cala alfatxi anti markay tahay mabniyun cala alkasri antumaa markay tahay mabniyun cala sukuun huwa markay tahay mabniyun cala alfatxi humaa markay tahay mabniyun cala sukuun kulligeed fii maxali rafcin mubtada kulligood mabniyun cala alfatxi markayd mabniyun tirahda calaa kada fii maxali rafcin mubtada damaairta mabniyaadka ay kamid tahay sideeda layskugu xifdiya marka waxaan umalaynaa qaaimun iyo qaaimuuna iyo qaaimun iyo wixii lamid icraabteedana waa kuu muuqata haddii qaaimuuna icraab lagu yiraahdo maanta dhanaan soo ciraabayni qaaimuuna khabaru mubtada marfuucu bilmubtada'i wa calaamatu rafcihi lwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalimu wanuuna ciwadun can tanwiini fi ismi mufradi anta qaaimun anta ciraabteed waa sheegnay qaaimunna waxay la craab tahay anta io ana qaaimun iyo anta qaaimun qaaimun iyo qaaimun isku craab wa anti qaaimatun iyo anta qaaimunna isku craab waay liannahu qaaimun iyo qaaimatun mid kasta marfuuc mubtada khabar mubtada marfuuc bilmubtada calaamati rafcida madaahira muanatha aada antumaa qaa'imaani haddii lagu yihahdo qaa'imaani khabru mubtada marfuucu bاlmubtada wcalaamatu rafci alif niyaabata can dm lأnnahu waxaad leedahay muhanan wnuunu ciwad can tanwiil fi ism mfrad hadaad ana qaa'imu wanaxnu qaa'imuuna aad icraabtid waxa kale faqis calaa dalika isku wada icraab waa kulligood ayib markaasuu ku yihi wاlkhabru qismaani mufradu wagayru mufradin khabarka wuxuu kala baxaa mufrad iyo gayru mufrad faاlmufradu naxwu zaydu qaa'imu wa zaydaani qaa'imaani wa zayduuna qaa'imuun mufradka fii baabi mubtada wاlkhabr markii la joogo mufradkii la yaqiini ma ah markii baabu macrifati calaamaati اlcraab aan joognay mfrad wuxuu ahay maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi اkhamsa marka mufradka cagsigiisa taniya i jamcay ahayd hadda maanta waxaa lagu leeyahay wixii mufrad aan soo dhihi jirnay iyo taniyadii iyo jamcu mudakari saalim iyo jamcu muanah saalim iyo jamcu taksiir kulligood baabu mufrada meesha laysku yihaha kulligood haddayba hal kelima iska yihiin mufrada la yihahda marka musanifka sidaas wuxuu ku yiri zaydun qaaimun azaydaani qaaimaani hadalkii waa isburinaya shalay waxaan soo dhaafnay azaydaani qaaimaani tahniya inay yihiin ayna mufrad ahayn haddana waxaad leeyahay azaydaani qaaimaani wazayduuna qaaimuuna baabkaanay gaar ku tahay baabkaana waxaa loo yaqaanaa waxaan wixiiba jumlo iyo shibul jumlo aanba ahayn mufradaa layska yihahda walow tahniya ha noqdaan jamac baabkan iyo baabunidaa ay gaar ku tahay laakiin asalka waxaa weyaan mufrad gayru tahniya wاtathniya gayru اljamci wاljamcu gayru اljamci taksiir wahaakada sidaasaa asalkii ah laakiin bacd اlabwaab istilaaxaad gaar ahay leeyihiin markii baabkan lagu yiraahdo mufrad haddii lagu yiraahdo wixii aan jumlo ahayn ama shibul jumlo jaari majruur iyo daraf aan ahayn wixiinba ahayn oo dhan mufrada layska leeyahay walow tahniya jamac ba ha noqdaane marka hadalkan ha u arkin inuu hadalkii hore burinaye baabkan isilaaxku gaar a ah waay walidaalika musanifku mufrad wuxuu kugu mihaali zaydun qaaimu wazaydaani qaaimu zaydun kan hore waa mufrad kan dambana waa tahniya kan dambana waa jamac wa maca daalika wuxuu ku tiri mufrad inuu yahay sababta baabkana wuxuu yahay wagayru lmufradi arbacatu ashyaa waxaan mufradka ahayn afar midkood waay aljaaru walmajruur hadduu khabarkii jaari iyo majruur dhaco waxaa laleeyahay shibhuljumlo waaye mufrad ma aha wadarfu darafkii hadduu khabar dhaco waxaa laleeyahay jaari maxaan ku irahdaa shibhuljumlo waaye ee mufrad ma aha walficlu maca faacilihi ficilii faacilkiisi is wato yaa khabar dhacay ficlii faacilkii is wataa khabar dhacay aygana waxaa laleeyahay jumla ficliya khabar dhacday walmubtadau maca khabarihi mubtadihii hore markuu dhacay yaa mubtado kale iyo khabarkiisa iswato yaa khabar sii noqdeen ayadana waxaa leey mufrad marka afartan wixii ka soo haray yaa baabkan waxaa loo yaqaanaa mufrada loo yaqaanaa baabkan waa istilaax asiga ku gaar ah wa gayru lmufradi arbacatu ashyaa aljaaru walmajruur wاldarfu walficlu maca faacilihi wاlmubtada maca khabarihi naxwu qowlika zaydun fi daari fiir inuu khabari horta waxaa kugu daliili zaydun zayd hi fi daari guriguu dhex fadhiyaa baa tiri ayib marka zaydun waaba garana waa mubtada marfuuc bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira waa muuqataa ko fi daari jaar iyo majruur fiidi waa jaar addaarin majruur waay tiyaa khabar laga dhigay jaar iyo majruur khabarna ma noqon karaane waxay ku tacaluqaan yaa khabar ah. marka waxaad leedahay fii xarfu jar addaari ismu majruuru bfi wa calaamatu jari kasraة ظaahira fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bkhabri maxduufi taqdiiruhu kaainu zaydu kaainu fi daari kaainkaasa khabar ah zaydun xaadirun hadda ma soo lahayno zaydun kaainu fi daari sidaasay noqonaysaa zaydun kaainu fi daari marka fi daari fi xarfu jar addaari ismu majruuru bfi wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bkhabari maxduufi taqdiiruhu kaa'inu zaydu kaa'inu fi daari marka maxaa shibljumla loogu magacaabay waxaa lagu leeyahay fi daaridaasaa waxaa banaan inaad isim mufrad ku tacaluqo sidoo kaa'inun ah ama ficil iyo faacilkiisa iswata inaad soo qadartid oo zaydun istaqara fi daari marka mar hadii loo fiiriyana jumlay ku tacaluqaysaa istaqaraa marna waxay ku tacaluqay is mufrad oo kaa-inun eh maadaama labadaas ay u dhexaysaa waxaa lagu magacaabay shibhuljumla warkaas inuu ku dhacaan rajaynaya saasaa loogu magacaabay jumla laakiin maanta anaga waxaan qaadanaynaa ashalu turuq oo kaa-inunoo mufrad ahoo ninka mubtadiga uu fahmi karo yaan soo qadaraynaa zaydun kaa-inun fidaari bay ahayd kaa-inkiyaa la gooy fidaari booskiisa gashay markaasaa khabar laga dhigay fidaaridi marka alkhabar maanta maxaa dhacay jaari majruur xaqiiqadeedana waxuu ku tacalluqo ilan jaari majruur meel ismataagi kara wuxuu tiirsada rabaa wuxuu ku diirsada waa lasoo qadaraa kaa-inkaasaa khabarka xaqiiqa ahaan uu yahay koow waxaa lamid eh waxaa lagu yihi zaydun cindaka nin baa layidhi zaydun zayd he cindaka adigoo ku ag fadhiya waa mubtada i khabarkiisi oo dhammaystiran waay zayd icraabtii waa mubtadihiisii waay cinda darfu makaanin mansuubu cala darfiyati wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi cinda mudaaf kaaf mudaafu ilayh wdarfu cindaka mutacaliqu بخبر محذوف taqdiiruhu كائن cindaka زيد kaainu cindaka ay ahayd kaaintii alagoy cindakaa khabar laga dhigay marka waa sidii oo kaleo zaydun istaqara cindakana waa la dhihi karaa zaydun kaainu cindakana waa la dhihi karaa saas ay tahay awgeed baa shibhuljumla laysku magacaabaa darafka iyo jaari majruurka ayib wa qaama abuuhu zaydun saafara abuuhu fiiri zaydun waa mubtada khabarkii aawe meeshii khabarkii la rabay jumlo ficil iyo faacil isku timid zaydun he saafara abuuhu aabihiis waa safray fiir khabar waayo marka fiir kalaamkiisuu ku dhamaystir ma u faham zaydun zayd he saafara abuuhu aabihiis waa wax baad ka faa'idaysatay zaydun he qaama abuuhu aabihiis wuu istaagay marka mubtadihii la helay yaa jumlo ficil oo qaamo ah iyo abuuhu oo faacil ah yaa booskii khabarkii dhacday meeshii zaydun qaaimun laga rabay qaama abuuhu ficli faacil iswata dhaceen marka zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi waa fahmnay qaama ficil maadi qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi abuu faacil le ninki istaagay waaye marfuucu calaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can dama lanahu min alasmaaءi اkhamsa abuu mudaafu lhaa mudaaf ilayh marka fiiri qaama abuuhu aw khabarkii markaan wاljumlatu min alficli oo qaamo ah iyo wاlfaacili oo abuuhu ah fii maxali rafcin khabaru mubtada jumladii waxaa laleeya inta laysku jijibiyo a khabar laga soo saara wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru mubtada markaasaa lagu leeyahay wاraabidu baynahumaa adamiir fi abuuhu abuuhu damiirka ku jiro yaa zaydka u laabanaya waxaa la rabaa labadan jumlo wax isku xiri karo haddii hadda maanta la yihahdo zaydun hin qaama abun aabbaa istaagay maxay macno keeni kartaa jumladii way kala dhalanteedan tahay marka damiir isku xiraho kii hor u laabanay zaydun zayd qaama waa istaaga abuuhu abuu zayd abuuhu hudaas waxay u laabanay zayd raabidaa la yihahdaa marka marka waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru lilmubtada'i waraabidu baynahumaa addamiir oo abuuhu damiirkeeda waa marka jumladii khabar ridnay macnihiina waa ku ayidaho hadalkii waa ku dhamaystirmay ayadaba adiga waad fahmi kartaa inay khabar tahay qaama abuuhu taas maxay noqotay mubtadihii oo ka kooban ficil maca faacilihi mubtadihii markuu yimid baa ficil iyo faacil iswata khabar laga dhigay ko wa zaydun jaariyatuhu daahibatun wa zaydun zayd he jaariyatuhu gabadhiisi he daahibatun mid tagtay weeyaan i khabarka daahibatun meesha ku dhacay markaa zaydun asagoo mubtada ah yaad hadana jaariyatun mubtada kale hadana ay noqotay markaasaa daahibatun khabar waxay u noqotay mubtadihii dambo fiiri markaasaa ah waxaa lagu leeyahay mubtadahan oo jaariyatuhu oo mubtadaha labaad ah iyo daahibatun oo khabarkiisa labadiia inta laysku jijibiyaa mubtadihii hore khabar loogaga dhigaya marka maxaad icraabay zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi jaariyatu mubtada thaani marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahira fi aakhirihi jaariyatu mudaaf walhaau mudaafu ilayhi daahibatun khabaru lmubtada marfuucu bilmubtada thaani daahibatun khabaru lilmubtada thaani marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi marka waxaan leenahay war jumladan labaad oo jaariyatuhu ah oo mubtadaha labaad khabar waa helay mubtadihii hore khabarkiisi aaway markaasaa lagu leeya wاljumlaةu min almubtadaءi الthaanي wa khabarihi fii maxali rafci khabaru lilmubtadaءi اlأwal waraabidu baynahumaa damiirka jaariyada ku jira wa marka زيد waa mubtada awal jaariyatu waa mubtada thaani daahibatu waa khabaru lilmubtada thaani waاljumlatu min almubtada thaani oo jaariyada ah iyo wa khabarihi oo daahib ah fii maxali rafcin khabaru lilmubtada'i اlawal sidaas marka waxa weeyaan mubtadihii hore waxaa khabar u noqday mubtado kale iyo khabar iswato yaa khabar u noqday intaasaa loo jeedaa marka waxa weeyaan min aqsaami mubtada marna mubtada isim daahiro noqdaa oo waxaad leedahay alustaadu gaadibun waa mubtada i khabar oo muuqda mar mubtadai damiirow noqdaah waxaad leedahay anta khadbaanun aw makhadbaanu yaad leedahay ama xaadirun ama musaafirun ama mujtahidun waxaad rabta dheh anta mujtahidun marna mubtadii waxau noqdaa khabarkiisi mufradow noqdaa oo afar waxaan ahayna mufradka lagala jeedaa daraf jaari majruur oo shibhuljumla ah mubtada i khabarkiisi iswata ama ficili faacilkiisi iswatoo khabar dhaceen oo jumlo ah. marka intaas min aqsaamihi mubtadihii aqsaamtiisay kamid tahay waa war wanaagsan waay baabu alcawaamil اdaakhilati cala اlmubtada w haadaa midkan baabu lcawaamili kuwii shaqaalahay baabkoodii waaye adaakhilati galaysa cala mubtada wاlkhabr mubtadihii khabarkii markii laga soo baxay yaa munaasaba waxay noqotay mubtadihii khabarkii cawaamil galaysa hadda waxaan idhi mubtadihii hadduu mubtada noqonayo waa inan laga hormarin alcaari can alcawaamil lafdiya la yidhi haddii mubtadihii cawaamil lafdiya ay ka hormarto mubtada waa ka baxaa magac kalu qaadanaya marka kuwii mubtadihii magacii ka nasakhay oo magaca ka bedelay eena ka hormaray baa lagaaga hadlaya markaasuu wuxuu ku yidhi wahiya halaathatu ashyaa saddex shay weeyaan kaana wa akhawaatuhaa kaana iyo akhawaadkeeda oo kow ah midda labaad wa ina wa akhawaatuhaa ina iyo walaalaheed waay waa labo wadanantu wa akhawaatuhaa midka saddexaad weeyaan intaas hadda fasir nagama rabaan liannahu kuwa hadda inta kuu sheegay haddana tafsiilkoodii buu kuu gelinaya in wax la soo celin doona aad hadda isku daalisid ma aha laakiin alcawaamil alatii tadkhulu cala almubtada wa tugayiru icraabahu hiya hadihi alcawaamil athalaatha saddex qabiil wa kaana iyo qabiilkeeda ina iyo qabiilkeeda dano iyo qabiilkeeda waay kuwaas hadday mubtada galaan icraabtii mubtadihii lagu yaqiinay waxbaa iska bedelayo magiciina waa iska bedelayaa saasaa lagu leeyahay marka bal kan hore aan ka bilowno fa amaa kaana wa akhawaatuha kaana iyo walaalaheeda fa inahaa ayadii tarfacu lisma ismigii way godaa oo mubtadihii ahay way godaysaa isimaa lagu magacaaba mubtada lama dhahay wa tansibu alkhabara khabarkiina way kordhigaysaa ah, mubtadihii fiiriya waxau ahay caliyun mujtahidun mubtadihii khabar sow ma ahayn hadday kaana soo gashaa lagu yiri isimkii mubtadihii mubtada way ka badelay horta ismu ismu kaana loo bixina laakiin godaalkiisuu ku baaqi noqona ko khabarkii godnayna way kordhigaysaa waxaa lagu magacaabaa nawaasikh kuwa mubtadaha icraabtiisa nasakhaa la yihahda marka waxay ahayd caliyun mujtahid kaana geli markaan kaana caliyun mujtahidan saasay noqonay kaana allaahu gafuuran allahu gafuurun mubtada khabar waay kaana markii la geliyo mubtadihina isimkeeda lagu magacaabaa sidiisuu u godnaana waxaa laysku diiday godaalkan hadda isimkan mubtadaha saaran ma kii hore mubtadaha marku ahay saarannahay miyaa saaran mase kii hore inta la tuuray mid cusub ayada saaratay labadaba waa la yiri laakiin khabarkii godaal ma jiro waa la kordhigay marka nasakhay ku samaysay kaas weeyaan markaasuu ihi fa amaa kaana wa akhwaatuhaa kaana i walaalaheeda fa inahaa ayadii tarfacu lisma isimkii bay ay godaa oo mubtadihii ahay wa tansibu lkhabra khabarkiina way kor dhigtaa wa hiya e, cawaamishaas oo kaani akhwaadkeedane kaana wa amsaa wa asbaxa wa adxaa wa dalla wa baata wa saara wa laysa wamaa zaala waman faka wamaa fatiya wamaa barixa wamaa daama wamaa tasarafa minha marka wuxuu ku leeyahay kaana iyo akhawaadkeeda saddex iyo tobankaas ficil weeyaan saddex iyo tobankaas ficil hadday mubtadihii iyo khabarkii ay galaan way way rogayaan way rogayaan oo waa maxay mubtadihii iyo khabarkii mubtadahana way godanayaan khabarkiina way kordhigayaan marka waxaa shardi ah in kaana kaana wa akhwaatuha waxaa loo yiri afarta ugu dambeysa markii laga reebo macnaa kaana ximbaarsiyin kaana wuu ahaaday wa amsaa wuu ahaaday wa asbaxa wuu ahaaday wa adxaa wuu ahaaday wa dalla wuu ahaaday wa baata wuu ahaaday wa saara wuu ahaaday intaasaad leedahay macnihii kaana la siinaa haddii laakiin macnaha ka muuqda la siiyo kaana macnaheedu way ka baxayaan amsa waa galabaystay asbaxa wuu waagbariistay adxaa waa barqiyaystay wa dalla waa hoosaystay wa baata waa baryey hadii la yidhaahdo oo macnaha ka muuqda la siiyo ficil caadi ahoo laazimay iska noqonayaan shaqo kaana akhawaadkeeda kuma laha markii kaane ay camalka kaane ay samaynayaan waa markii macna kaana ay ahaadaan waa ayib markaasuu wuxuu ku yiri waxaad leedahay tan wasaara walaysa ma ahaanin wamaa zaala kama zuulin waman faka kama zuulin wamaa fatiya kama zuulin wamaa barixa kama zuulin ayagana maazaalay magaceeda leeyihin wmaadaama maadaama kama zuulin lama dhahay wamaa daama intuu ku daa'im yahay maadan daamada ku jirta nafyi ma ah maa masdariya la yihahda marka fiiri waxa weeyaan qaarkan waa isku habar leysa laga bilaabo io saddexda ku xigto waxa weeyaan nafyi baa ka hormaray markay noqonayaan akhawaati kaana inay maa iyo nafyi wixii lamida iyo nahyi ay ka hormaraan la shardiya oo la yihahda laa zaala maa zaala ama maxaan ku iraahdaa maa fatiya lam yafta in la yiraahdo oo in nafyi ama nahyi iyo wixii lamid ah iyo istifhaam in laga hormariyaa shardi ah afartan oo laysa ka dambayso oo maa zaala haddii laakiin zaala keligeed la yihahdo akhawaata kaana ka mid ma ah zaala fi ariiq zaala can اطariiq aad leedahay infaka eh, can الrakbi khalaas ficil iska laazimay noqona laakiin ma in nafyi iyo shibu nafyi oo istifaam iyo nahyi inuu ka hormara loo shardiya maadaama daamo keligeedna ma masdariya darfiya inay ka hormarto yaa la shardiya wamaa tasarafa minhaa iyo kuwan wixii ka tasarufay kaana haddii ay camalfalaysay wixii ka tasarufay yakuunu kun kown kaynuuna wixii ka yimaadoo dhan waa la wada mid marka waxaa la leeyahay haddii ficilkaa wuxuu u kala baxaa qaar oo aan sidooda soo dhaafaynin fatiya iyo laysa iyo zaala saddexdaas ayaga isma badbedelayaan ficilkooda maadi bay noqonayaan wanaqsu fii fatiya laysa zaala daaiman qufi waa ka ibnu maalik yiri kuwaas ayaga mudaaric iyo amar iyo kama yimaado inta kale afcaasha kale waxa weeyaan mudaarica ka imaanayo amara ka imaanayo ficil maadi bay noqon karaan intoodoo dhanne camalkii waxay samaynayaan kaana oo maadiga ay qabanaysay hadda fiiri kaana allaahu gafuuran imsaa qur-aan ku jirto waxaa lamid ah eh, haddii yakuunu layihahdo wayakuuna arasuulu calaykum shahiidan waxaa lamid eh amarkii kuunuu xijaaratan aw xadiidan waa lamid amar ha ahaado ficilkii mudaaric ha ahaado maadi ha ahaado waxaa weyaan hadday mubtadii khabar galaan mubtadihina way godina khabarkiina way kordhigayaan sidaas weeyaan marka u fiirso waxaa la leeyahay markaas mithaalkeedii kaana zaydun qaa'ima walaysa camrun shaakhisan io wamaa ashbaha daalika waxaas io wixii shabaha baad leedahay kaana zaydun qaaiman hadda fiiri zaydun qaaimun ma heno kaana kaana zaydun qaa'ima walaysa camrun camrun shaakhisun camr waa taagan yahay bay ahayd eh. laysa la geli laysa camrun shaakhisan marka maxaad leedahay kaana ficlu maadi naaqis tarfacu اlisma wa tansibu اlkhabr naaqis waxaa loo yiri hal faacilkuma kaaftoomayso waxay u baahan tahay inay mansuub kala qaadato qofka markuu labadiisa lugood ku socon jiray haddii uu daciifo ul saddexaadu u baahanaya marka waa dacfi waay ficilka caadiga qaama zaydun ficil i faacil kaamil a ah waay laakiin tan waxay u baahan tahay eh, dheeraaday u baahan tahay naaqisaasaa loogu magacaabay marka kaana ficlu maadi naaqis tarfacu isma wa tansibu lkhabara kulligood sidaasaad wada craabay laysa فعل maadi naaqis tarfacu ism tansib اkhabr haddii lagu yihahdo baata ficlu maadi naaqis tarfacu ism tansib اkhabr kulligood saas ay wada leeyihiin haddaad kaana garatid kuwa kale waad garanaysaa laakiin haddii la yidhahdo fasubxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun oo markaad galabaysanaysiin la yidhaahdo markaas ficil iska caadi ah waa kaana ma ah laakiin amsaa qaaiman markii la rabo zayd wuxuu ahaaday laakiin amsaa zaydun waa galabaysta hadii la yihahda waa ka baxday kaanay akhawaadkeeda kow marka fiiri kaana zaydun qaaiman kaana ficlun maadin naaqis tarfacu lisma watansibu اlkhabr zaydun ismu kaana marfuucu calaamatu rafci dama daahira qaaiman khabaru kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira fi aakhiri khalaas mubtadii khabarkii wixii lalahay waa la bedelay ayadaasaa badasha laakiin waxaa la rabaa daalibka inuu almaci noqdo almaci macnihiisa waxa weeyaan nin aada wax u fahmi karo hadda mithaal musanifku wuxuu kuu siiyey kaana iyo laysabow horta kuu miithaalay kuwa kalena waa lamid kow midda kale waxaa lagugu miithaaliyay iyadoo khabar mufrad iyo mubtada mufrad gashay marka waa inaad fahmi kartaa haddii lagu yihahdo azaydaani qaaimaani kaana geli haddii lagu yihahdo in aad gadi kartid marka kaana maxay samaynaysay isimka way godan jirtay haye azaydaani waa tahniya maxaa lagu goda alif kaana zaydaani dheh horta markaas haye khabarka maxay kaana ku samayn jirtay khabarka way kordhigi jirtay qaaimaani waa tahniyo tahniya maxaa kordhigi jiray ya kaana zaydaani qaaimayni haye azayduuna qaaimuuna kaana geliyaa lagu yidhi isimka waa godan yahay waawgiisa ku baaqiyeel kaana zayduuna haye qaa'imiina dhe marka khabarka waxaa lagu kordhigi jiray ya ayib waxaa lagu yiri waxaad gelisaa akhuuka abuuka kaana gili kaana isim kaana asmaa lkhamsa markuu noqdo maxaa lagu godi jiray waaw kaana akhuuka asmaa khamsa maxaa lagu kordhigi jiray alif kaana akhuuka abaaka iska miithaal waa macnaha inuu saxiix yahay lama rabo shardi ma ah kaana abuuka akhaaka aada leedahay haye waxaa lagu yidhi alhindaatu qaa'imaatun oo mubtadai khabara kaana geli haye tadi u keen kaanat ilhindaatu liannau jamcu isimkaanana muxuu yahay marfuuc kaanat ilhindaatu isimki waa la goday damaana lagu goday khabaru kaana wuxuu ahaan jiray waa mansuub jamcu muanath saalim maxaa lagu nasbi jiray kasra kaanat ilhindaatu qaa'imaatin dhe markaas marka waxaa lagu leeyahy tarfacu lism wa tansibu lkhabara qaadee waxaad ula laabataa waxaad ula laabataa baabu macrifati calaamati اlcraab isimka way godanay marka isimka hadduu mufrad noqdo damay ku godanay hadduu tahniya noqdo alifay ku godanay hadduu jamcu mudakar saalim noqdo waaw bay ku godanay haddii asmaa lkhamsa noqdo waaway ku godanay wahaakada khabarkii waa in nasbisaa lagu yiri khabarka hadduu mufrad noqdo fatxay ku nasbinay kaana zaydun qaa'ima haddii tahniya ou noqdo qaa'imayni alaleeyahay ya bay ku nasbinay haddii uu noqdo eh, jamcu mudakari saalim qaaimiina ale ya baa lagu nasbina marka wixii hore oo lagu soo baray inaad tafciilin kartid baa la rabaa ayib hadda fiiri wayakuuna arasuulu shahiida calaykum arasuulu shahiidu calaykum mubtadai khabar saasay carabi ku ahaan lahayd yakuunu aa la geli arasuulu waxaa lagu baaqi yeelay damadiisi shahiidanna hadday tathniye noqdaan hadda fiiri laysuu sawaaa laysuu laysa isimkii ficilkii waay alwaawu ismu laysa mabniyu cala sukuun fi maxali rafcin damiiruu noqday sawaan khabaru mubtada ay khabaru laysa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira saasaad leedahay laysa albira an tuwaluu wujuuhakum laysa albiru an in biradaas laga dhigo khabar soo hormaray oo an tuwaluu isimka laga dhigo laga dhalaaliyo in laysa albiru birigu ismi laga dhigo khabarkiina an tuwaluu laga dhigo oo laga dhalaaliyo labadii way noqonaysaa kaana allaahu gafuuran hadda maanta qur-aanka aayaadkiisa wax badana ku dhammaadaad barate wa kaana allahu caliiman xakiiman wa kaana allahu gafuuran raxiiman wa kaana allahu samiican basiiran oo dhan ceraabteeda waad baratay kaana ficilun maadin naaqص تrفc اsm وتنصب الkبر الlh sm kana marfuuc calaamaةu rفci dma ظاahira غafuura khabru kana mansubu calaamaةu nasbi fatxa ظaahira hadaad kaana زaydu qaa'ima garati kaana اllahu غafuuranna garo raxiima sifa waay wa kaana اllahu samiica basiira aydana garo in اllaha kaana samiica basiira waameeshi almuhim waxa weeyaan kaana haday mubtada i khabar gasho mubtadaha iyo khabarka mufrad ha isla ahaadeeno tahniya ha isla ahaadeeno jamac ha isla ahaadeeno midka horo rafcadiisa ay ku baaqiyaalay damadiisii midka dambana way nasbinay laakiin mid kasta maxaa lagu godaa maxaa lagu nasbiyaa baabu macrifati calaamaat اlcraab ad ula laabanay oo mid kasta wixii lagu goday haduu isimka tahniya noqdo alifaa lagu godaa khabarkiina haddii uu taniya noqda ya baa lagu nasbinaa kaana zaydaani qaa'imayni aada leedahay marka sidaasaa loo jeedaa inay akhawaadkan kor aad ka xifdisid saddex iyo tobankaas intoodana macnaa kaana ay ximbaarsan yihiin laysa waa ficil jaamid asiga ah, iska gooni waa maba isbedeli karo maa zaala iyo manfaka iyo maa fatixa iyo maa barixa afartaana nafyi iyo shibhu nafyi oo nahyi istifhaam inuu ka hormaraa la rabaa hal zaala hadii la yidhahdo way camalfalaysaa lam yazal hadii la yidhaaho nafyi eh, eh, laga hormariyo way camalfalay walaa yazaaluuna mukhtalifiina hadda fiiri yazaaluuna iyadoo zaalad ee mudaaric noqotay markaasay mudaarici hadana waaw la xariisaday yazaaluuna ficlu mudaaricu marfuucu bthubuuti الnuuni wاlwaawu ismu yazaalu mabniyu calى الsukuuni fi maxali rafci ismu yazaalu mukhtalifiina khabaru yazaaluuna mansuub wcalaamatu nasbihi lyaa niyaabata can اlfatxati lأnnahu jamcu mudakari saalim mukhtalifiina fiirisuu ku yimid arag walaa yazaaluuna mukhtalifiina wahaakada marka waxaa la rabaa qofkii inuu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo waxaa lagu yihi kaanihi akhawaadkeedu saddex iyo tobanka eh hadday mubtada iyo khabar galaan icraabti way bedelaan mubtadahana ay ku baaqi yeelaan khabarkana way kordhigtaan laakiin mubtadihii haduu tathniye yahay iyo haduu jamac yahay iyo waxa lagu godayo baabu macrifati calaamaati alciraab ad ula laabanaysa wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi